alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira eh, su-aashu waxay ku saabsan tahay xadiidkaaynu soo maray sayid listikfaarka waxaa ku jirtay man qaalaha min annahaari muuqinan biha famaata min yowmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli iljanna waman qaalaha min alleyli wahuwa muuqinun biha famaata qabla an yusbixa fahuwa min ahli iljanna isbaaxu goormuu xasilayaa macnaa xadkiisu waa maxay imsaaguse goormuu xasilaya jawaabtu waxay tahay waxaa laga tilmaamayaa mid walba marka laga baxo maalinta ama habeenkaas waxaa la galay kii kale marka masaagana laba macnaa loo isticmaalaa marna gelinka dambaa loo isticmaalaa ama galabnimadii habeenkiina waa loo isticmaalaa marka labada waxa saxan hadda in lagu xambaaro habeennimada oo wuxuu muqaabil u yahay famaata qabla an yusbix sabaaxu hadduu yimaadana habeenkii waa baxay maalin baa soo gashay waxaanu ku bilaabmayaa dee in habeenkii baxo oo waagu beriyo waatay saxaabadu ku odhan jireen ibnu ummi maktuum adaanka asbaxta asbaxta waad waa beriysatay bimacnaa waagii waa dilaacay u jeedeen wafajru saadiq baa xasilay muraadkoodu saas ah imsaagana waxaa laga tilmaamayaa in habeennima soo gasho oo maalintii baxdo qariinada muqaabalada waa lagaga garanayaa fa maata qabla an yusbixa in muqaabil ay u tahay waxaa kaloo laga garanayaa man qaalaha min annahaari nahaarku gelin hore iyo gelin dambaba waa ku dhacaa gelin hore iyo gelin dambaba waa ku dhacaa lagumana xadidin min awali nahaar qaybun maalinta ka mid a ah hadduu yidhaahdo ama awalkeeda ha yidhaahdo ama dhexdeeda ha yidhaahdo ama gelinkeeda dambe ha yidhaahdee wuxuu soo gelayaa man qaalaha min annahaari ayuu soo gelaya calaa haada waxaa laga qaadanayaa qabla an yusbixa in loo jeedo intaanu habeensan ka hor oo maalintu aynay bixin isla maalintaa hadduu dhinto isagoo yaqiinsan fa huwa min ahli janna hadduu habeenkii yidhaahdana isagoo yaqiinsan uu yidhaahdo oo intaan waa berisanoo waagu aanu dilaacinna uu dhinto isla habeenkii uu go'o fa huwa min ahli janna muraadka laga tilmaamayaa saas weeye waayahay xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo toddoba wa can anasin radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalama yaquul anas waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalama yaquulu xaaluu odhanaayo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi tacaala allah isagaa korreeye ya bna aadama ina aadamow innaka adigu maa dacawtanii yacnii markastaad i barido muddadaad markaa i barido wa rajawtanii walxaal qad rajawtanii markaad i adiga oo i rajaynayo walxaal qadara jawtani aad i rajaysay ghafartu laka calaa maa kaana minka walaa ubaalii ghafartu laka waa kuu dhaafaya calaa maa kaana minka wixii kaa ahaaday kaa soo fulay xaggaaga wixii kaa soo fulaye kaa dhacay ee dembii'a baan kaa dhaafaya walaa ubaalii umana aaba yeelaayo dankama gelaayo intaad markaa i baryaysay i rajaynayso waa kuu dembi dhaafaya bacdu ahlicilmi waxay dhaheen warajowtani waxay noqonaysaa yacni xaal in laga dhigo qadna markaa la qadaro qadda culammadu marka inay laasim tahay iskuma waafaqsana laakiin basriintu waxay leeyihiin hadday markaa ficil maadi u dhaco xaal u dhaco ilaaba ilaa qad baa jiraysa ima madkuuran wa ima muqadaran wa ima muqadar wejiga kale wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo dacawtani in lagu cadfo innaka adigu maa dacawtani muddadaadii barido wa rajawtanii iyo muddadaadii rajayso oo rajaa iyo ducaa ay labaduba kaa dhacaan wamaa rajawtanii bay markaana ka dhiganta hafartu laka waawgaana laysugu cadfo labada in la jamciyana markaa weeyi hafartu laka waa kuu dhaafaya calaa maa kaana minka wixii kaa dhacay kaanadu taama weeyi ay calaa maa waqaca minka wixii kaa dhaco dembiya baan ku dhaafaya walaa ubaali umana aaba yeelaayo marka waxay noqonaysaa itlaaqa de haddii waxa weeye towbadii la socotana waxa weeye laa ishkaal yabna aadama ina aadamow ina aadam gaara lagama tilmaamayo shakhsi kasta tafirti aadama ayaa lala khitaabaya low balaqat hadday gaadhi lahayd dunuubuka dembiyadaadu canaana samaai yacnii daruuraha hadday gaari lahayd ama canaana samaayi isagaa kuu fasiraye ama canaana samaayi markaad cirka eegto inta kuu muuqanaysa hadday gaadhi lahayd summa istakfartanii intaa dabadeedna aad i dembidhaaf weydiisato ghafartu laka waa kuu dembidhaafaya walaa ubaalii umana aaba yeelaayo dankama gelaayo ilaahay wax ku culusi ma jiro ee shay kastoo yacni mumkin ahi ilaahay waa u sahlan yahay yabna aadama ina aadamow innaka adigu low aataytanii biquraabi alard haddaad iila iman lahayd biquraabialardi arlada muggeed wax dhadhoweeya haddaad ila iman lahayd ama biquraabialardi wejiga labaad arlada muggeed haddaad iila iman lahayd arlada wax buuxiya haddaad iila iman lahayd oo khataaya dembiye ah uma laqiitanii dabeedna aad ila kulmi lahayd laa tushriku bii shay'a xaalaanad waxba iigu shariig yeelayna aad ila kulmi lahayd waad aad shirki uun ka maran tahay laakiin dembiyadaadu intay xaddi ka qabaan yaa yacnii arlada muggeed ay buuxiyaan oo macaasi un laakiin ay yihiine shirkiyaad aynay ahayn laataytuka ataytuka biquraabiha makfira la waxaan kuula iman lahaa oo kugu qaabili lahaa biquraabiha arlada muggeed wax dhadhoweeya oo makfiratan dembidhaafah ay in shi'tu macnuhu u dhacaya doono ayaan markaa allada mugeed wax dhadhoweeya oo dembi dhaafa aan kugu qaabili lahaa rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi canaanu samaa'i bifatxi lcayni caynka kordhigeeda bay ku sugan tahoo caynku waa kordhigayan waa dabdun bilxuruufi oo cinaan maahe waa canaan macnaheeduna waa maxay qiila waxa li huwa saxaabu waa daruuraha canaanu samaai marka waxay noqonaysaa daruuraha marka waxa weeyaan markaa ayay noqonaysa low balagat dunuubuka canaana asamaa wa qiila waxaa la yidhi maa canna laka minhaa wixii ku muuqdaa la yidhaahdaa ay dahara ku muuqdo markaad cirka eegto intaad arkaysee aragaagu gaadhaayo baa canaanu samaai la yidhaahdaa waxa laga soo qaatay canna lahu kada waxaasaa u daahiro u muuqday wa quraabu lardi bidamilqaafi qaafka godaalkeeduu ku sugan yahay oo qaafku waa godan yahay wa ru'ya bikasriha hoos dhigeedana waa la soo wariyey qiraab la yidhahdana waa la soo wariyey waddammu ashhar in la goda caannimo badan labada wejiba waa jiraani wa huwa quraabu lardigu maa yuqaaribu mil'aha waa wixii dhadhowaynaya arlada muggeed wixii dhadhowaynaya ayaa la yidhahdaa qowl kalea wuxuu leeyahay may waa mil'uhaaba wax dhadhowaynayaba maahee arlada muggeedu qumman weeye bay yidhaahdeen bacdi kale waqiila miluha wejigaa inooma soo naqlin xadiiskan horeynu u soo maray oo abwaabtii markaysagaa kolley ee ka horreeyey kutubta uu sheikhu yacni markaa sagaal iyo tobanka ah ee uu guntay abwaabtii ka horreeyeynu ku soo maray baabka rajaaga iyo meelahaasaan filayaa inaynu kusoo maray xadiiskani waa xadiis qawi ah shawaahidna waa leeyahay saas aawoodee culamo badan baa quweysay tirmidina waa taxsiiniyey culamo kalena saa si la-eg bay marka iyaguna quweeyeen qaar saxiixiya iyo qaar marka waxa taxsiiniya yacni nooc walba diyaa ulmaqdesina wuxuu ka mid ahaa culammada markaa xadiidka quweyse oo kitaabkiisii alaxaadiis almukhtaara ku soo aroorisay ayuu ka mid ahaa weliba shawaahidna waa leeyahay wa bacdu shawaahid ayuu markaa leeyahy iyo mutaabacaad shawaahid iyo mutaabacaad buu leeyahy saas aaweed baa sheekh albani wuxuu ku soo aroorinaya kitaabkiisa silsilatu xadiis saxiixa ayuu ku soo aroorinaya oo halkaa iyo meelo kaleba uu xadiiska ku quweynaya weliba qayb ka midoo shaahidku muslim ku sugan yahayna waa jira oo intan dambe oo tilmaamaysa ya bna aadama inaka low ataytanii biquraabi alardi khataaya uma laqiitanii laa tushriku bi shayan la ataytuka biquraabiha makfira xadiis markaa la oo shabbahaya ayaa muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi dar oo nebiga odhanaayo calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi waman laqiyanii biquraabi alardi khati'atan laa yushriku bii shay-an laqiituhu bimiliha makfira ku kastoo ila kulma ayuu allah yidhi arlada muggeed wax dhadhoweeyoo dembi ah xaalaanu markaa waxba iigu shariig yeelin oo shirki aanu la imanayn iyo ishraak laqiituhu bimiliha makfira muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaan kula kulmaa in la mida oo dembi dhaafa marka xadiidkan waxaa ku sugan waa xadiisulqudsi weeyaani xadiisulqudsina waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ka soo warinaayo oo odhanaayo qaala allahu tacaala kada yaquulu allahu tacaala kada ya yacni marka xadiidka caynkaasa ayaa waxaa la yidhaha lqudsi baa la yidhahdaa marka xadiiskani wuxuu sheegayaa rajo weyn buu sheegayaa iyo fadli weyn oo rajaaga iyo ducadu leeyihiin masalada koowaadee uu sheegay waxay tahay inaka maa dacawtanii warajawtanii ghafartu laka calaa maa kaana minka walaa ubaalii marka ducada iyo rajaaga baryada ilaahay la baryaayo iyo rajada la rajaynaya fadligay leedahay baa laga qaadanaya iyo dunuubta in lagu dhaafo iyo siduu ilaahay u jecel yahay in la rajeeyo isaga la baryo sida allah u jecel yahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo ku sugan yacnii dunuubtu si kastay u fara badan tahay haddii allah laga dembi dhaaf weydiisto allah inuu dembi dhaafaayo oo dunuubtaa dhaafayo aanuu danna ka gelin marka waxa weeye haddii istikfaarkii iyo towbadda lala yimaado ilaahay waa dhaafayaa umana aaba yeelaayo yani waana dhaafaya cala aliطlaaq laakiin haddaan laga toobad keenin istikfaarun lala yimi waa ducaa min aladciya sidaynu hore usoo sheegnay hadduu doono ilaahay markaa waa aqbalaya laakiin istikfaarkan markii kii kaamilkaa lagu xambaaro waxay noqonaysaa towbadii inay weheliso ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen istikfaar iyo towbad ida ijtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa hadday kulmaan waa kala tagaan oo laba macnay kala noqdaan bimacnaa laba macnaa lagu kala fasiraya waa markay laysku cadfe laysku laro sida halkan aynu soo marray astaqfir allah wa ilayhi istikfaarka iyo towbadu marka waa kala duwanaanayaan waida ftaraqa ijtamaca waida iftaraqaa ijtamacaa markay laakiin kala tagaan ee mid ahaan la sheego ka kale aan la sheegin waxaa lagu xambaarayaa kii kalena macna ahaan inuu la kulansan yaho lafdiga la sheegay labadaba u wada koobsanayo ahlucilmiga qaar baasaa yidhi marka calaa haada yacni istikfaarki iyo towbadu marka laysku laray waxay ku dhacaysaa istikfaarkuna dembiyadii hore naga dhacay ilaahayow naga dhaaf towbadduna waxay noqonaysaa wixii dambe daacadaadan usoo soo noqonay marka midna maadigii bay ku tacalluqdaa midna mustaqbalkay ku tacalluqaysa laakiin marka mid ahaan la sheego la sheego tawbad keli ah labadii macnoba way koobsanaysa haddaan istikfaar la raacin ama istikfaar keliyaa la sheegay labadii macnoba wuu koobsanaya in dembiyadii horena laga dembidhaaf weydiisanayo yacni xagga daacada ilaahay in loo soo noqonayana yacni ruuxu markaa waxa weeyaan uu qiranayo oo sidaas iyada a sheeganayo haakada marka calaa haada haddii la yahay istikfaarkan suma istakfartanii towbaddii waa la socotaa calaa haada qowlka culammadu aqaare ay sheegeen waxay noqonaysaa hafartu laka inay itlaaqeeda tahay waayo cid kastaoo towba saxiixa toobad keenta ilaahay toobadda waa ka aqbalaya ya bna aadama inaka low ataytanii biquraabi alardi khataayaa uma laqiitanii laa tushriku bii shay-an la ataytuka biquraabiha makfirah iyo istikfaar lama sheegin haddaad arlada muggeed wax dhadhoweeyooo dembiye ah ama arlada muggeedba ahoo dembiye aad igula kulanto maxaa laga tilmaamayaa dunuubtaa kamuu toobad keenin waayo hadduu ka toobad keeni lahaa isagoo dembiyadaa ku raran ilaahay lama kulmeen attaa'ibu min addenbi kaman laa denba lah sida xadiis lagu soo wariyey culamada qaar ay taxsiiniyeen xaafid ibn xajarna uu ka mid ahaa qolada taxsiinisay ka dembi ka toobadkeenaa wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahaynoo kaluu la mid yahay maluq buu ka noqonaya hadduu tawba saxiixa toobad keeno wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih marka kan isagoo dembiyadii ku raran ilaahay la kulmaya waa midaan ka toobad keenin oo biduuni tawba uu dembiyadaa ka toobad keenay la'aanteed buu ilaahay kula kulmay laakiin shirkii buu ka maran yahay uma laqiitanii laa tushriku bii shay'an la ataytuka biquraabiha makfira xadiiskani waa mulaq ilaaq baa ku sugan qof kasta oo aan shirki la imanin ee dunuub shirki ka sokaysa ku raran hadduu ilaahay u dembi dhaafi lahaana mid walba uu u dembidhaafi lahaa dee cid ahlulkabaa'ir maba cadaabeyn nusuustii iyo adilada axaadiista mutawaatiradiina waxay ku soo aroortay dad muslimiina oo shirki ka maran oo dunuub kabaa'ira ku raran in aakhire la cadaabayo oo ay naarta ku dhuxuloobayaan kadibna laga soo bixinaayo oo shafaacada nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ama shafaacada markaa waxayn annebiyada kale ama shafaacada mu'miniinta ama shafaacada malaa'igta lagaga soo saari doono ama raxmada arxamuraaximiinkaba lagaga soo bixin doono calaa haada waxaa laga qaadanayaa itlaaqa xadiiska ku sugan waxa qeydaysaa aayadda taqyiidka ku sugan labada aayado ee suuratu nisaa ku sugan waxay sheegayaan in waxaweeye dembidhaafkaasi ku xidhan yahay mashii'ada ilaahay ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirki wixii ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa kuu doono inuu u dhaafo waxay aayaddu muqayad ku tahay waxay muqayad ku tahay mashii'ada dembi dhaafkaasi wuxuu ku xidhan yahay doonista ilaahay itlaaqa xadiiskana waxaa qaydaysa aayadda yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad mutlaqii waxaa lagu xambaarayaa oo lagu fasirayaa muqayadka lagu fasiraya lagu laataytuka biquraabiha makfiratan in shitu baa macnuhu dhacaya in shitu xaggee laga qaatay labada ayood baa laga qaatay wayakfiru ma duna dalika liman yashaa wa mashii'ada ilaahay baa lagu qayday ku doonuu u dembi dhaafaya kuu doonana uma dembi dhaafayo kuu doonuu arlada mugeed wax dhadhoweeyo makfiro kula kulmaya ku doonana kulama kulmaayo laakiin shirki hadduu ku dhinto marnaba shirkul akbar hadduu ku dhinto marnaba looma dembi dhaafaayo in allaha laa yakfiru an yushraka bih sidaas aawadeed baa xadiiskana looga reebay suma laqiitanii laa tushriku bii shay-an waa inuu shirki ka marin yahay akbarkii inaan loo dhaafayn garannay asqarka ka warrama asqarka laftiisa culammadu way isku khilaafsan yihiin ma taxta almashii'a asqarku ashirku lasqar oo wuxuu soo gelayaa mashii'ada ilaahay oo hadduu doonuu ilaahay u dembi dhaafaya mise ilaaba ilaa waa lagu cadaabaya shirkul laba qowl bay culammadu kala yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen shirkul ilaaba ilaa waa lagu cadaabaya isaga laga dhaafi maayo waxay yidhaahdeen ha yeeshee ha lagu cadaabay laakiin cadaabka ku waari maayo ee shirkul hadduu ku dhintay waa laga soo jarayaa waa lagu cadaabayaa baa culammada qaar yidhaahdeen layskuma waafaqsanee kadibna wuxuu ku dambaynayaa marka dambe jannada sida ahlulkabaa'irka laakiin laabudda min cadaab ka hormaray bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen may shirkul asqarku maa duuna daalikay soo gelayse wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirkiga horena waxaa looga jeeda akbarkii culamada kale waxay leeyihiin in allaha laa yakfiru an yushraka bih an yushraka bihi masdar baa laga dhalaalinayaa meesha an iyo ficilka daba yaalla masdar munsabik ah min an walficli bacdaha ayaa wuxuu noqonayaa mafcuulkii buu noqonaya ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi ay ishraakan bihi ishraakan masdarkaa la dhalaaliyey baa mafcuulkii noqonaya ishraakanna waa nakira fii siyaaqi nafyi dhacday qaacidadii waxay ahayd idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum nakiradu hadday siyaaqu nafyi dhacdo cumuum bay faa'iidaynaysaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi ay ishraakan bihi macnuhu muxuu u dhacayaa in allaha laa yakfiru ishraakan bihi baa macnuhu u dhacayaa ishraakan waa nakiro fii siyaaqi nafyi fatacummu bay noqonaysa aya ishraak baa soo gelaya sawaaun kana akbara aw asghara sida u dhigayaan saas weyi qaarkood markaysa markaa ijtihaadkooda waa iskhilaafay ibnu taymiya marna waxau yihi shirkul asqarka qofka markaysagaa lagama dhaafayo ilaaba ilaa waa in lagu cadaabaa walow cadaabka yaanu ku waarinbe ya marna wuxuu yidhi marka wuxuu soo gelayaa maa dalik marka caalimulwaaxid ayaa markaysa marka ijtihaadkiisa iskhilaafayaayo marna sida marna sida ay ula muuqanaysaa marba mid inay saxan tahay calaa kulli xaal nusuusaha kollay ishraaga ku soo arooray marar badan akbarkaa loo jeedaa inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wama'waahu annaar waxaa loo jeeda akbarka ya waman yushrik billahi fakaanama khara min alsamaai fatakhtafuhu atayru yani waxaa looga jeeda akbarka amaakin badan bay soo aroortay iyadoo markaysaga ishraag inta la itlaaqo haddana markaysa akbarka looga jeedo marka walaqrabu in sha allah in waxa weeye asqarku uu gelayo taxta almashiia xadiidka kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo sideed dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo toban iyo eh, sideed wa ibni cumara radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal yaa macshara annisaa'i tasadaqna wa akhirna min alistigfaar nabiga wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yaa macshara annisaa'i ururka dumarkow tasadaqna wax sadaqadaysta wa akhirna farabadiya min alistikfaari dhaaf weydiisadka allaha dembidhaaf weydiisanaysaanna farabadiya fa innii ra'aytukunna akara ahli nnaar waxaan idinku ogaaday akara ahli nnaari ahlu naarka inaa ugu badantihin baan idinku ogaaday ee farabadiya istikfaarka iyo sadaqadda qaalat waxay tidhi imra'atu minhunna qof dumaroo ka mida dumarkii waxay tidhi maa lanaa maxaa noo sugnaaday ayu shayin habata lana akara ahli nnaar xaal aannu ahlu naarka ugu badannahay ru'yada haddii loo fasiro basariyo loo fasiro akara waa la xaalaynaya fa innii ra'aytukunna waa idin arkay akara ahli nnaari xaalaad tihiin dadka ahlu naarka ah kuwa ugu badan xaalaad tihiin haddaad ru'yada cilmiye u fasirto waxay noqonaysaa in akara mafcuulkii labaad yacni markaa laga dhigo qaala wuxuu uhi tugsirna allacna waxaa farabadisaan nacdashaa badisaan wa takfurna waxaa ka kufridaan oo ka abaalka dartaan alcashiira yacni ninka ay ilmucaashira yacni zawjkiinna yacni ragga idin qaba ayaa markaa ka abaalka dartaan oo nicmadooda ka kufridaan maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diin nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa ra'aytu ma arkin min naaqisaati caqlin qaar caqligoodu naaqis yahay wa diinin iyo diinkoodu qaaruu naaqis yahay ma arag oo aqlaba lidii lubbin uga rayn badan ama uga qaalib noqosho badan ama uga guulaysad badan lidii lubbin mid caqli u saaxiiba uga guulaysad badan min kunna idinka ma arag bimacnaa idinka ayaa ugu darnaa yacni cid silay uga guulaysato yacni markaa cid caqli u saaxiiba yacni badnaanshaha ay badan tahay iyadoo markaa diinkiinna iyo caqligiinnuma naaqis yahay ayaa haddana yacni rag markaa caqli u saaxiiba aa ka markaa raysaan oo ka qaalib noqotaan ama dhagartaan qaalat waxay tidhi maa nuqsaanu alcaqli waaddiin caqliga iyo diinka nuqsaantiisu maxay tahay bimacnaa waxa weeye caqligayga iyo diinkaygu muxuu ku naaqus yahay bay yidhaahdeen qaala wuxuu ihi shahaadatu imra'atayni bishahaadati rajul wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laba dumara markhaatigood bishahaadati rajul nin markhaatigii bay u dhigantaa oo beddelkiis tahay wa tamkusu alayaama laa tusallii wa tamkusu way sugnaataa qofka dumari al alayaama maalmo ayay sugnaataa joogtaa laa tusalli xaalaynay tukanayn waa maalmaha ay dhiigagga leedahay ama dhiigga caadada ama dhiigga dhalmada taasna diinkeedii baa ku nuqsaamaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani waxa uu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaara inuu dumarka u wacdiyey waana jiri jirtay wakhtiyada qaarkood in nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarka si gaara inuu u wacdiyo waa markaa dhici jirtay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkii waa wacdiyey waxaanu aada ugu booriyey laba shay kow sadaqadda inay wax sadaqadaystaan oo wax baxsadaan laba inay istikfaarka fara badiyaan munaasabada uu baabka la leeyahayna waxay tahay istikfaarkaa baabka ku saabsan amarka la amraayo marka wa aksirna min alistikfaar yacni taas ayaa markaa ku jirta munaasabada baabka loo keenay taas weeye xadiidku wuxuu sheegayaa laba shay nebigu inuu ku boorriyey dumarkii mid waa sadaqadda midna waa istikfaarka inay farabadsadaan waxaanu u sababeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka inuu ku arkay badankooda inay markaa ahlunaarka u badan yihiin yacnii cidda naarta ku jirta in dumar u badan yahay muraadka hadalku u dhacaya waxa weeyaan dadka naarta ku jira yacnii haalibkoodu dumar bay markaa ahaayeenoo dumar baan ku ogaaday ama ku arkay qof dumaraa nabiga weydiiso waxay tidhi yacnii rasuulka ilaahayow maa lana aksar ahli nnaar shanigayagu muxuu yahay oo ahlu naarka aan ugu badannahay ama xaalaanu ahlu naarka ugu badannahay maxaa xaalkayagu yahay sababtu waa maxay bay weydiinaysa ma sabab dabeedna laba shay buu sheegay lacnada farabadisan habaarka iyo cayda oo qofka dumari waxaa dhici karta dee qofun tarbiya ka jartay mooyaane yacni caydu way isaga sahlan tahay iyo markaa habaarka iyo waxyaalahaas ubadkeeday dadka ugu jeceshahay ayay wax yar hadday saa ugu qoonsatay odhasa lagu sii qaad qidhimi lagaa sii ya yacni markaa saa odhanaysa lacnada waxaa loo jeedaa caydii iyo habaarkii oo dhan baa soo geliyay xataa wakhtiyada qaarkood yacni caydu waxaaba laga yaaba iyadu inay iscaydo waxay igu layaab badnayd mar baan arkay markaysaga qof dumaroo ilma ay dhashay bay u cadhootay markaasay leedahay garac iyow ma iscaayaysa mise markaa waxawa cid bay caayaysa ilmihii ay dhashay ayay markaysa markaa ku leedahay garac yahow ku leedahay yacni markaa shaarica markaysa iyadoo taagan aysaa leedahay marka tugsirna allacna wa takfurna alcashiira waxaa ka kufrinaysaan oo ka abaalka daraysaan yacni ninkii ama zawjkii baa ka abaalka daraysaan low axsanta ilaa ixdaahunna dahra suma ra'at minka shay'an qaalat ma ra'aytu khayran minka qatu haddaad wakhtigoo dhan markaa u samafasho qof dumara aad wanaajiso oo maalin ay wax kugu qoonsato waxay odhanaysaa wax khayra weligaa kama arag nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam maa ra'aytu khayran minka qatu markaasuu nebigu haddana wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cid diinkooda iyo e, caqligooduba naaqis yahay oo uga rayn badan ama uga qaalib noqosho badan e, cidda caqliga u saaxiibka ah ma arkin idinka marka waxaan cid idinka idinka qaalib noqosho badan ma arkin buuri yacni idinka ugu qaalib noqosho badnaa oo ugu rayn badnaa ugu guulaysad badnaa dhagarta markaysa markaa dumarku ay leeyihiin daraaddeed ina kayda kunna cadiim waxa markaa gabadhii ay weydiisay nuqsaanulcaqli iyo diin maxay tahay oo diinkeedu siduu naaqis u yahay dumarka caqligooda siduu naaqis u yahay dabeed nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni laba dumara markhaatigood nin markhaatigii buu u dhigmaa fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa markii laga markhaati kacayey xoolaha laga markhaati kacayay waxyaalo ku saabsan oo xoolo ah ee labadii nin haddii la waayo oo nin keliya la helo yacni waxaa markhaati kacaya nin iyo laba dumara marka beddelkii ninka waxaa lagu beddelay laba dumara marka shahaadadii markhaatigii laba dumari inuu u dhigmo nin markhaatigii baa laga qaadanaya weliba abwaabta qaarkood abwaabta qaar kama markhaati galaanba waxyaalihii qisaasta ku saabsanaayoo kale yacni dumarkii kama markhaati gelayaan yacni markaa xuduuddii kama markhaati gelayaan marka waxaweeye waxyaalihii amwaasha ahaa ee xoolaha ahaa ama almaqsuudu minha almaal ama xoolo looga jeeday dhiigba ha ahaadee yacni markaa xoolo muraadkuun yahay aan qisaasi ka iman karin marka ashyaada caynkaasa yacni amwaashii ku saabsanaa shahaadadooda saasaa laga dhigay taasi waxay sheegaysaa nowcan ma nuqsaan lcaqli bay sheegaysaa ya nuqsaan lcaqli yacni markaa ta loogu magacaabay taas inay tahay waxyaalahan oo kale dee kollay dumarka ihtimaamkooda uma badna haddii markaa laga hadlaayo ashyaada qaarkoodoo dee markaa markhaatigoodu yacni markaa la aqbalayaana waa jiraan madaahibta qaarkood waxay qabaan dee waxa weeye shahaadatulmurdica waxdaha kaafiya inkastoo jumhuurku diidan yihiin madhabu markiisa alxanaabila qofkii dumar ee nuujisay ilmaha keligeed baa markhaatigeedu ku filan yahay bay yidhaahdeen ashyaada qaarkood oo aan ragga xaadirayna dee dumarka ka markhaati gala calaa kulli xaalu noocan markaa nuqsaanulcaqli yacni taas waa loogu sheegay xagga diinkana waxaa laynoo sheegay maalmaynay tukanaynin dembina kuma qabto maalmaha ay dhiigo galeedahay inay tukan weydaa wax dembiya kuma qabto haddana maca daalik maadaama cibaadaadkaasi ka maqan yihiin nooc naqsiyaa ku imanaya oo diintoodii waa nuqsaamaysaa halkaasna waxaa laga qaadanayaa waxaanu qofku ku dembaabayn inay dhici karto inuu diinkiisu ku nuqsaamaa inay suuragal tahay ayaa laga qaadanaya yacni ma aha wuxuu diinku ku nuqsaamayaa inay macaasi keliya noqonayso ee ghaflada culammadu waxay yidhaahdeen ghaflada yacni dikriga ilaahay laga ghaafil noqdo waa ku nuqsaamaya yaa wax kale iska daaya xataa ilowshiyaha iyo khaflada iyo yacni umuuraha noocaas oo kale ah waa ku nuqsaamaya sida xadiiskuba inoogu sheegaayo inuu ku nuqsaamayo tukashada aynay tukanayn maalmahan markaa dhiigagga ay leedahay qofka dumari waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka diinkiisu inuu marna nuqsaamaayo marna siyaadaayo taasna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa kaydka ama dhagarta dumarku siday u fara badan tahayna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa macaasida inay waxaweeye xasanaadku inay markaa masaxayaan oo dembiyadii daadinayaan ina alxasanaat yudhibna asayi'aat maadaama nebigu sheegay tugsirna allacna watakfurna alcashiira haddana sadaqadii iyo istikfaarkii uu amray dee dembi daadin inay u noqoto naartii ay kaga baaqdaan kuwii dembiyada la yimi ayaa looga jeedaa waxaa kaloo laga qaadanayaa labadaa arrin qofka farabadsadaa in marka waxa weeye asbaab markaa naartii ka badbaadinaysa inay noqon karto badsiga la badsado sadaqadda iyo istikfaarka la farabadsado naarta waxyaalaha lagaga badbaado inay ka mid tahay yaa waa tii xadiidku sheegaayey nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ittaqu nnaara walow bishiqi tamra naarta iska ilaaliya oo ka gaashaantoo iska ilaaliya naarta haba noqoto waxay iskaga ilaalinaysaan xabad timira kale jeexeed ha noqotobe jeexeed yacni jeex timira inaad sadaqadaysataan yaa markaa sadaqada sha'nigeedu waa weyn yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni cayda badan iyo lacnada badan iyo marka waxa weeyaan yacni in waxyaalaha naarta sababaya inay ka mid tahay iyo kufraanka yacni marka waxa weeye zawjka laga kufriyo ya bimacnaa laga kufriyo maxaa loo jeedaa yacni nicmadiisii laga daro oo waxa weeye loo qiri waaye ee markaysaga la inkiro waxay ka mid tahay macaasida naarta sababaysay ka mid tahay macaasida naarta sababaysa ayay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa kufrigu inuu u qaybsamo akbar iyo asqar oo kufri aan milladda lagaga baxayn inuu jiro xadiis kalaa waxaa ku soo arooray marka nebigu sheegay oo uu yidhi waxa weeye yuksirna allacna lafdigaa kale isagu ugu yimiye yuksirna allacna wayakfurna qaala yakfurna billaah ma allah bay ka kufrinayaan qaala yakfurna alcashiira yacni zawjkay ka kufrinayaan oo bimacnaa nicmadiisii ka abaalka darayaan markaasuu yihi low axsanta ilaa xidaahunna dahra uma ra'at minka shay'an qaalat ma ra'aytu khayran minka qatu yacni markaas saas yadaa marka kufriga calaa kulli xaal waxaa loo jeedaa kufrun duuna kufrin waa kufri aan kufrun akbar ahayn ayaa laga qaadanaya haddaba waxaa soo aroortay axaadiista qaarkood oo sheegaysaa dumarku jannadana inay u badan yihiin oo nebigu inuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin kasta oo ahlu jannaha ka midi inuu zawjaad jannada ku leeyahay zawjaadkaa uu leeyahay qaar markaa aadamiina waa ku jiraan oo banaatu aadam ah qaar xuuralciinina waa ku jiraan axaadiista qaar waxaa ku yimi nin waliba wuxuu yeelanayaa yani laba zawjo oo marka min banaati aadam yacni markaa tafiirtii aadam ka mida iyo hablihii aadam ka isirnaa ka mida markaa see loo kulminayaa inay ahlu naarka ugu badan yihiin iyo xadiiskan kale laga fahmaayo inay jannadana ugu badan yihiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ashyaadan laynoo sheegay inay naarta ku gelayaan dumar fara badani waa ashyaa macaasi ah qaar gaalnimo ku gelaya waa jiraan laakiin hadda sababta uu nebigu sheegay inay ku bateen waa maxay waa tuksirna allacna wa takfurna alcashiira taasi kufri akbar ma ahoo naarta ugu waari maayaan ee waa macaasi ee dembigeedii lagaga soo goynaayo lagaga soo jarayo lagu soo nadiifinayo naarta gudaheeda akhiiran markaa waxay ku dambaynayaan inta laga soo saaro naartii jannaday ku dambaynayaan jannada ayay akhiiran marka dambe ku dambaynayaan saas aawadeed ba culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wa akharu ahli nnaari ibtidaa'an wa akharu ahliljannati intihaa'an ahlu naarkay marka hore bilowga ku badan yihiin laakiin aakhirka dhammaadka ahlu jannahay u badanayaan weji labaad waa jiraa waa in la yidhaahdo taasiyaday jirto waxaa kaloo jirtaa dumarku inay ragga ka badan yihiin oo maadaama dumarku ay ragga ka badan yihiin awqaadda qaarkoodna nebigu sheegayba calayhi salaatu wasalaam in raggu yaraanayo dumarkuna aad u fara badanayaan ilaa konton dumara yacni nin keliya u maamulayo shu shu'uuntoodoo dhan ay kula soo irkanayaan oo ula imanayaan yaa sidaas yadaa uu sheegay marka calaa haada inay waxa weeye markaa dee dumarku fara badan yihiin baa laga qaadanaya oo ay ragga ka badan yihiin waayahay sida badan dee waxaa la sheegaa inay dumarku ahlu naarka ugu badan yihiin laakiin inay ahlu jannaha ugu badan yihiinna saa looma sheego ya marka haddee inay ahlu jannaha ugu badan yihiinna waa jirtaa baabka saddex boqol iyo toddobaatan iyo laba baabu bayaani ma acadda allahu tacaala lilmu'miniina fi ljanna baabu bayaani ma kii caddayntiisa la caddaynaayo u baab yahay acadda allaahu allah diyaariyey ee acaddahu allaahu baa macnuhu isaga dhacayaa ama acaddaha allaahu tacaala caa'idkii ee maxduufa isaga allah korreeye ee lilmu'miniina mu'miniinta uu diyaariyey filjannati jannada gudaheeda ugu diyaariyey wuxuu ilaahay mu'miniinta jannada gudaheeda ugu diyaariyey oo wanaagiye ah iyo raaxo iyo nicmo ah caddaynta la caddaynayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi ina almuttaqiina fii jannaatin wa cuyuun ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya fii jannaatin beere iyo jannaad bay ku sugan yihiin wa cuyuunin iyo ilo durduray ku sugan yihiin udkhuluuha bisalaam ay yuqaalu lahum waxaa lagu yidhahdaa udkhuluuha gala ayaa lagu yidhahdaa jannada bisalaamin yacni markaa salaam xaalaa ku dheehantiin gala aaminina xaalaa nabad qabtaan gala yacni iyadoo laydin salaamayo oo nabadgelyona aa ah haysataan jannada gala ama bisalaamin nabadgelyo cadaabaad ka nabad gasheen xaalaa ku dheehantiinoo marka hore aan laydin cadaabin gala jannada aaminiina intaad jannada ku jirtaanna xaalaad nabadgelaysaan oo aan laydinka saarayn oo in markaa idinka baabaado ama laydinka saarana aad ka aamin qabtaan oo labada salaamada iyo amniga laba macne lagu kala xambaaro ama salaamta salaamistii lagu xambaaro wanasacnaa maa fii suduurihim min ghillin ikhwaanan wanasacnaa waa siibnay maa fii suduurihim wixii laabahooda ku sugnaa oo min ghillin uurxumo ah iyo xiqdi a ah baanu ka siibnay ikhwaanan xaalay walaala yihiin waxaa loo jeedaa mutasaafiina xaalay markaa yacni isu caloolsan yihiin oo isu niyad wanaagsan yihiin oo qalbigoodu aan wax cuqdada iyo markaa waxba ayna isugu jirin waayo ikhwada waxaa lagu yaqaanaa dee inay isjecel yihiin yacni laabihiinnu xaalay isu saafi tahay oo macno mushtaq lagu awilo calaa surrin sariira korkood xaalay ku sugan yihiin mutaqaabiliina xaalay isqaabilayaan oo iska soo horjeedaan in saddexdaba la xaaleeyaa waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan labada dambe in sifo laga dhigo waxaa kaloo bannaan calaa surri mutaqaabiliina in markaysa markaa lagu tacalluq siiyo waxaa kaloo bannaan yacni tadaakhul in laga dhigo xaaladaha ikhwaanana xaalay walaala yihiin ayaanu ka siibnay laabahooda wixii ku sugnaa oo uurxumo ah marka waxaa laga xaalaynayaa damiirka majruurka ee maxalu jar yaalla fii suduurihim waayo mudaafku waa bacdi ama juz ka mida mudaaf ilayhiga saas aawadee mudaaf ilayhigii waxbaa laga xaalayn karaa waxaa walaalatiin mutaqaabiliina xaala isqaabilaysaan waxaa walaalatiin calaa surrin sariira korkood xaalaa ku sugan tihiin mutaqaabiliina ama sariira korkood waxaa ku sugan tihiin damiirka ku qarsoon laga xaaleeyo mutaqaabiliina xaala isqaabilaysaan oo iska soo horjeedaan marka cala kulli xaal labada dambe waxa bannaan in labadaba sifo laga dhigo oo ikhwaanka laga sifeeyo walaalahaasoo calaa surrin sariira korkood ku sugan walaalahaasoo mutaqaabilina isqaabilsanoo iska soo horjeeda in e, tadaakhul laga dhigo oo la iska xaaleeyaana waa dhici karta aayaadkan ilaahay wuxuu inoogu sheegay muttaqiintu inay jannaat iyo ilo durdura ay gelayaan oo ay ku sugnaanayaan oo ku raaxaysanayaan lagu odhanaayana nabadgelyo ku gala oo cadaab iyo dhibaato waa ka nabadgelaysaan in laydinka saarana waa ka nabadgelaysaan ama idinkoo laydin salaamaayo gala xagga ilaaha iyo xagga malaa'igtaba laydinka salaamayo nabadgelyana aa ku sugan tihiin oo wax cadaaboo idin haleelaya aanu jirin yacni markaa aaminiina aa ka nabadgelaysaan in laydinka bixiyo in laydinka saaro in waxa weeye markaa idinka go'do yacni kullu dalik wuxuu kaloo allah inoo sheegay in muuminiintu wixii laabahooda ku jiray ee xiqdi ciddii isu qabtay oo muuminiinta ka mid a in laabahoodii markaa la saaf yeelaayo xiqdigii iyo urxumadii laga saarayo oo qaar isu niyadsan oo isu caloolfayow laga yeelaayo ya saas in laga yeelayo waxaa dhici karta dee muuminiintii inay markaa qaarkood xoogaa ay isku dhacaan oo dee wax dhex maraan baa suuragal ah saas aawadee waxaa lasoo naqliyaa cali bnu abi taalib inuu yidhi waxaan rajaynayaa aniga iyo talxa iyo zubayr iyo yacni marka waxa weeye saxaabo caynkaasa intuu tiriyey inaanu ka mid nahay kuwu ilaahay yidhi wanasacnaa maa fii suduurihim min khillin ikhwaanan maadaama ay yihiin marka alcasharatu almubasharuun biljanna dhammaantooda ay yihiin oo jannada ay gelayaan waxna dee ay dhex mareen oo kollay markaa yacni waxa weeyaan kollay iskhilaaf iyo iska hor imaad iyo wax ay dhaceen ta'awul uu jiro ay wax awilanayeen oo dalxa iyo dee zubayr safka kaleay ku soo jireen yacni waqcat aljamal waxay ku soo jireen safka kale ayay ku soo jireen marka dee nowcan maa kollay naftii waxbaa isu yaro galay walow yana weynaanbe jannada cid isu cadhaysan ama cuqdad isu qabta ama urxuma isugu jirtaa jannada ma galaan calaa qalbi rajulin waaxid bay ku gelayaan iyadoo niyadoodu marka waxa qalbigoodu isu wada saafi yahay oo midna ka kale aan waxba ka gansanayn midna ka kale cuqdada aanu u haynin bay jannada wada gelayaan laa yamasuhum fiiha nasab kuma haleelaayo fiiha jannada gudaheeda nasabun wax daali ku haleeli maayo ma daalayaan wamaa hum minha bimukhrajiin qaar markaa jannada laga saarayana ma aha oo jannadan laga bixin maayo ee way ku sugnaanayaan abad al aabaad bay ku sugnaanayaan ruux jannada galay kama baxo wa qaala tacaala yaa cibaadi laa khawfun calaykum alyowma walaa antum taxzanuun allah wuxuu yidhi yaa cibaadii an yuqaalu lahum waxaa lagu yidhahdaa yaa cibaadii addoommadaydiow laa khawfun calaykum alyowma cabsigii korkiinna maanta kuma sugna oo maanta ma baqaysaan walaa antum taxzanuun qaar murugoonayana ma tihidin oo ma tiiraanyoonaysaan oo ma murugoonaysaan kuwa caynkaasi waa ayo aladiina aamanuu hum aladiina aamanuu waa kuwii rumeeyey biaayaatina aayadaha rumeeyey wa kaanuu muslimiin ahaadayna qaar muslimiinana ahaaday kuwaas weeye ama acnii waxaan u jeedaa aladiina aamanuu biaayaatina yaa cibaadii marka aan leeyahay waxaan kuwaasaan uga jeedaa macnuhu u dhacayo aladiina aamanuu ay aladiina aamanuu waa kuwii rumeeyey biaayaatina aayadaha rumeeyey wa kaanuu ahaaday muslimiina qaar muslimiinana ahaaday oo ilaahay u hoggaansamay udkhul janna ay yuqaalu lahum waxaa lagu yidhaahdaa udkhuluu gala aljannata jannada gala antum idinku gala wa aswaajukum dumarkiinnuna yacni markaa ha galaan tuxbaruuna xaal laydin sharfaayo oo laydin maamuusayo ama tuxbaruuna xaal laydinkaga farxinaayo ama jumlo cusub laga dhigo oo layidhaha antum idinkiiyo wa aswaajukum dumarkiinnuba tuxbaruuna waa laydin karaamaynaya waa laydin sharfaya waa laydin maamuusaya waa laydin nicmaynayaa macaani isku dhadhow bay ku fasireen culammadu tuncamuuna tukramuuna tusaruuna yani haakada xubuurka asalahaan waxaa la yidhahdaa quruxda la yidhahdaa yuaafu calayhim bisixaafin min dahab yudaafu calayhim waxaa lagula wareegayaa bisixaafin xeedhyaa lagula wareegayaa min dahabin dahaba wa akwaabin iyo koobab ay min dahabin dahaba waxay ku cadfan tahay sixaafoo waxa u yaalla iyadana u yaalla oo loo qadarayo iyaguna waxay noqonayaan wa fiiha maa tashtahiihi alanfus wa fiiha jannada gudaheeda waxaa ku sugan maa tashtahiihi waxay jeclaysato alanfusu nafuhu ay jeclaystaan wataladu ay macaansato alacyunu indhuhuna ay macaansadaan wa antum fiiha khaaliduun wa antum idinku fiiha jannada gudaheeda khaaliduuna ku waaraysaan fiiha waxay ku tacalluqdaa khaaliduuna wa tilka taasi aljannatu waa jannadii allatii taasoo allatii ka sifee jannada allatiina aljannatuna ku khabar allatii taasoo uristumuuha laydin dhexalsiiyey waxaa laydinku dhexal siiyey bima kuntum tacmaluun yacni sababtii camalkiinna laydinku dhexal lakum fiiha faakihatun kasiira weji kale waxaa bannaan in markaa jumladan dambe lagu khabro oo waxa weeye marka aljannatu la yidhaahdo waa cadfu bayaan ama bedel allatiina laga sifeeyo lakum fiiha faakihatun kasiira khabarka laga dhigo sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa wa tilka taasi oo aljannatu jannadii ahaatay allatii taasoo jannada ka sifee uuristumuuha laydin dhexal siiyey bimaa kuntum tacmaluun sababtii camalkiinna laydinku dhexal siiyey hee lakum fiiha faakihatun kasiira waxay idinku sugnaatay gudaheeda faakiho badan baa idinku sugnaatay waxyaalo macaansi loo cuno litafakuh loo cuno oo fara badan oo kala duwan ayaa idinku sugnaatay minhaa faakihada wax ka mida ta'kuluuna cunaysaan damiirka haadu wuxuu u noqonayaa faakihadu u noqonaya aayaadkan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa mu'miniinta inuu yeedhaayo cubuudiyadana waxaa looga jeedaa cubuudiya khaasa laga tilmaamaya cubuudiyadu waxay noqotaa cubuudiyadu waxay noqotaa cubuudiya caama iyo cubuudiya khaasa marka addoommadii gaarka ahaa baa loo jeedaa mu'miniinta ahaa yaa cibaadi laa khawfun calaykum alyowma walaa antum taxzanuun waxa weeye waa addoommadii mu'miniinta ahaa weeye oo bilmacna alakhas macnaha khaaska ah baa cubuudiyada looga jeedaa waa ciddii xaqa cubuudiyada gudatay oo allah keligii caabuday ilaa cabdi waxaa loo jeedaa mar waxa weye mamluuku lilaah mid allah leeyahay oo mulkiyo marna waxaa looga jeedaa cabdi in laga tilmaamayo caabid lilaah mid allah caabudayo allah keliyeynaya oo allah keligii caabudaya labada macne ayaa marba loo isticmaalaa marka hadda kii khaaskaha baa loo jeedaa waxaana lagu sii caddeeyey aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin waa kuwa aayaadka ilaahay rumeeyey muslimiinna ahaaday kuwan hadda la sheegaya loo yeedhaya ee loo ballanqaaday in markaa cabsi iyo muruga toonna aynay la kulmayn maalintaas hadday adduunyadii ku murugoon jireen wakhtiyada qaarkood ama ay wakhtiyada qaarkood ku baqi jireen yacni aakhiro markay tagaan mana baqayaan mana murugoonayaan maalintaas udkhulu jannata antum wa waxaa lagu yidhaahdaa idinka yacni jannada gala idinkiiyo dumarkiinnuba tuxbaruuna xaal laydin maamuusayo oo laydin sharfaayo oo laydin karaamaynayo ama laydinka farxinayo ama laydin nicmaynaayo wa aswaajukum waa dumarkoodii mu'minaadka ahaa baa laga tilmaamayaa iyaguna jannada markaa yacni la gelaayey ayaa looga jeedaa waxaa markaa loogu nicmeeyaa waxyaalo badan oo kala duwan xeedhyo dahaba iyo koobo markaa dahaba ayaa loo keenaa oo markaasaa dabeedna waxay doonayaan maa lagu siiyaa ay ku cabbayaan ya noocyada marka ay doonayaana jeclaysanayaan wax alla waxay jeclaystaanna jannada gudaheeda waa ku helayaan wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wataladu alacyun indhuhuna waxay macaansanayaan nafuhuna jecel yihiin baa jannada gudaheeda ku sugan waana ku waaraysaanoo laydinkama saaraayo abad al aabaad haddii la odhan lahaa ahlu jannaha malaayiin sannado markaa ku sugnaataan baa laydinka bixinayaa nicmadu uma dhadhantaynba werwarka ay ka warwarayaan in laga saaro daraaddeed bayna ugu dhadhanteen saas aawadeed marka ugu horraysay galaan baa loo sheegayaa inaan ila abad weligood laga saaray saasaa loo sheegaya wa tilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun marka jannada in waxa lagu dhexalsiiyey ay tahay camalkoodii ayaa aayadda laga qaadanaya haddaba waxaa jira xadiis markaa tilmaamaya yacnii qofna ma badbaadayo camalkiisa keliya kuma badbaadayo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi qaaribuu wasadiduu waaclamuu annahu lan yanjuwa axadu minkum bicamalih qaaluu yaa rasuula allahi walaa anta qaala walaa ana ila an yatahammadanii allahu biraxmati minh wa fadlin horaynu usoo marray xadiiskaasoo baabu raja iyo meelhaasaynu ku soo marray xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo soo wariyey nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof idinka midi kuma badbaadayo bicamalih camalkiisa ku badbaadi maayo waxay dhahan rasuulka ilaahay adiguna camalkaaga ku badbaadi maysid miya mayaanna ku badbaadi maayo buuri camalkayga keliya ilaa an yatahammadanii allahu biraxmati minh wa fadlin lan yudkila axada minkum aljannata camaluh adigu bicamalihina waa la soo wariyey laakiin marka iyadu mala qawi maaha laakiin xadiiskan kalea dee markaysaga inaga kaafinaya qof idinka midi badbaadi maayo kaas markaa marfuuca saxan oo kollay markaa saxiixiyadiiya ku sugan camaluh lan yudkhila axada minkum aljannata camaluh marka xadiiskan kale wuxuu sheegayaa qof markaa camalkiisa keliya ku badbaadayaa ma jiro haddaba see loo kulminayaa wa tilka aljannatu uuristumuuha bima kuntum tacmaluun iyo xadiiskaas see loo kulminayaa lan yanjuwa axadun minkum bicamalih culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa jannada marka hore waxaa lagu gelayaa fadli ilaahi iyo raxmaddiisa lagu gelayaa laakiin manaasisha iyo darajaadka lagu qaybinayaa bixasabi alacmaal marka hore waxaa lagu gelayaa waa ilaahay fadligiisa iyo naxariisiisa laakiin marka dambe marka dambe darajaadka iyo manaasisha waxaa lagu qaybinayaa bixasabi alacmaal baa lagu qaybinaya jawaabta caynkaasa waxaa ku jawaabay ibnu bataal iyo ciyaad iyo yacni jamaaco culammada shuraaxda ka mida ayaa wejigaa maray ayaa wejigaa maray ibnu bataal markuu sidaa sheegay wuxuu haddana isku soo arooriyey aayaddan kale maxaa laga odhanayaa salaamun calaykum udkhuluu ljannata bima kuntum tacmaluun aayadda suuratu naxli ku sugan jannada gala bima kuntum tacmaluun taa lafteedana wuxuu markaa eh, kaga jawaabay lafdigeedu waa mujmal xadiiska caddaynaya waxaa laga tilmaamayaa yacnii jannada manaasisheeda iyo qusuurteeda waxaa ku gashaan bima kuntum tacmaluun yacni siuu xadiiska kale ula kulmiyo ayuu wuxuu u fasiray udkhulu ljannata ay udkhuluu manaasila aljannati wa qusuuraha yacnii guryaheeda iyo darajaadkeeda iyo manaasisheeda koreeya waxaa ku gashaan bima kuntum tacmaluun ee aslu dukhuulka laga tilmaami maayo ee xagga markaa darajaadka iyo manaasisha yacni marka ayaa laga tilmaamaya waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun ay maca raxmat illaahi lakum watafadulihi calaykum si xadiiska macnaha uu sheegayo loola kulmiyo khulaasadu waxay tahay manaasisha iyo darajaadka lagu qaybinayaa yani waxa weeyaan camalka lagu qaybinaya aslu dukhuulkuna waa raxmadda ilahi kaasi waa jawaab jawaabo kale culammadu waa kaga jawaabeen jawaabaha kale laga jawaabay waxay tahay in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun waa sababta camalka jannada ku gelaysana ba'da saabiya ah tan markaa la nafyinayana oo lan yanjuwa axadun minkum bicamalihina waxaa looga jeedaa camalkiisu muqaabil u ahaa camalkiisu muqaabil uma aha baa lmuqaabalati walciwad weeyaan buu yidhahdeen waa sida ibnuqayim iyo daa'ifo kale ku jawaabeen kolley nawowi baa uga horreeyey cibaarada caynkaasa yani macno ku dhow yani markaa tilmaamay laakiin si fiican waxa u sii caddeeyey ibnuqayim nadmi ahaanna waxauu yidhi wallaahi maa bayna nusuusi tacaarudun walkullu masdaruha can alraxmaani laakiin bau lisbaati litasbiibi walbau alatii lilnafyi bilasmaani yani waxa weye midna waa bau lmuqaabalati walciwad midna waa bau yani alsababiya naxw haada ayuu markaa tilmaamay calaa kulli xaal camalka qofku la imanayo laftiisa marka ugu horrayso wuxuu ku dhacayaa fadli ilaahay iyo naxariistiisa oo waafajinta ilaahay baa iskaleh qofkaan u salonsiinoo waafajin camalkaba la iman maayo iimaanka la iman maayo khayrka la iman maayo mar labaadka in la waafajiyo ikhlaaska uu camalka kula imanayo laftiis waa fadli ilaahay mar saddexaadka in laga aqbalaa waa fadli ilaahay yacni fadli ilaahay iyo naxariistiisii weeye marka waxa weeye sidaas aawadeed fadligii ilaahay iyo naxariistiisii dee kama baxayso camalkiina calaa kulli xaal yacni waxa weeye dee sabab waa ku leeyahay laakiin camalka laftiisaaba ku dhacaya asalka imaatinka lala imanayo qabuulka la aqbalayaaba fadli ilaahay buu ku xasilayaa wa qaala tacaala ina almuttaqiina fii maqaamin amiin allah waxa uu yidhi ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya fii maqaamin meel lagu sugnaaday ku sugan yihiin oo amiinin amni iyo nabadgelye u saaxiiba fii jannaatin wa cuyuun ka beddelo waxay ku sugan yihiin beero jannooyin bay ku sugan yihiin wa cuyuunin iyo ilo durduray ku sugan yihiin yalbasuuna min sundusin wa istabraqin mutaqaabiliin yalbasuuna waxay xidhanayaan min sundusin xariirta teeda jilicsan wa istabraqin iyo xariirta teeda adag labaduba waa xariir mutaqaabiliin xaalay markaa isa soo qaabilsan yihiin walaa yaraa bacduhum qafa bacdin qaarkoodba qaarka kale qadaadkooda arki maayaan xataa markay kala tegayaan iyagoo isa soo eegaaya baa sariiruhu la kala cararayaan muuqaalka ku saabsan markaa inay sii kala jeestaan oo sidaa kusii kala socdaan ma samaynayaan la yara bacduhum qafa bacdi marka xariirtiibaa anwaaca wa libaasuhum fiiha xariir yacni dharka ay jannada gudaheeda ku xidhanayaan waa xariir marka xariirta noocyadeeda kala duwan baa loo xidhaya waa la siinayaa kadalika wazawajnaahum bixuurin ciin alamru kadalika arrinku saas weeye wazawajnaahum waxaanu u guurinnay ama ku lamaanaynay bixuurin qaar cadcad oo indhahooda inta cadi ay aad u caddahay oo ciinin yacni markaa indha balballaadhan oo indhahoodu quruxsan yihiin ciin waa jamac imra'atun caynaa marka la yidhaahdo waa gabadha markaa indheheedu waaweyn yihiin indheheeduna quruxda badan yihiin marka ciinna waa jamci weeye xawraa'na waa saas si la eg xuur baa lagu jamciyey ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen indhaha inta cadi aad bay u cad yihiin inta madoobina aad bay u madowdahy ciinin oo indha balballaadhan oo indha quruxsan indha balballaadhan oo indha quruxsan yadcuuna fiiha bikulli faakihatin aaminiin yadcuuna waa dalbayaan fiiha jannada gudaheeda waxay dalbanayaan bikulli faakihatin wax kasta oo faakiha bay dalbayaan yacni tafakuh iyo macaasi loo cuno aaminiina xaalay nabad qabaan waxay ka nabad qabaan khawf waxay ka nabad qabaan in laga saaro waxay ka nabad qabaan in laga gooyo inay ka dhammaato yacni waxay ka nabad qabaan inay waxyaalahan badan ay cunayaan ee kala duduwan inay ku xanuunsadaan ama ku dacaaqurmaan ama wax la mida wax marad la yidhahdo xanuun ma jiro ilaa adduunyada waxaa la yaqaanay waxyaalaha badan ee kala duwan qofka cuna cuntooyin badan oo kala duwan iyo barotiinada yacni badan isugu geeya caloosha inuu calolqushqusho oo markaysa markaa ay ku dhacdo calolqushqusho uu xanuunsado ayaa la yaqaanay tii ma jirayso iyagoo wax fara badan oo kala duwan cunaaya haddana waxa weeye wax ku xanuunsanaya ma jiro laa fi lxaal walaa fi lma'aal hadday tahay markaa la joogo iyo hadday tahay mar dambe toonna laa yaduuquuna fiiha almawta ila almawtata aluulaa laa yaduuquuna ma dhadhaminayaan fiiha jannada gudaheeda almowta geeri dhadhamin maayaan ila almawtata aluulaa ay siwa almowtati aluulaa geeridii hore geeri aan ahayn yacni ma dhadhaminayaan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ilaadu waxay noqonaysaa bimacnaa bacda ama siwa markaa si waadu ishkaalkii kollay saari mayso marka istisnaagu inuu munqatic yahay culammada qaar maraan wejiga inqitaacuna waxa uu yahay geeridu haba la nooc noqoto ta hore lasoo sheegaye laakiin xilliga ay geeridu hore dhacday ma aha xilligay jannadan ku jireen oo macnuhu u dhici maayo geeri ma dhadhaminayaan jannada gudaheeda geeridii hore ay dhadhamiyeen oo jannada gudaheeda ay ku dhadhaminayaan mooyaane ila geeridaa hore jannada gudaheeda kumay dhadhaminayan isnaag mutasil qumman wuxuu noqon lahaa marka la yidhaahdo geeridan dambana waxauu wakhtigay dhacaysaa waa isla wakhtiga ah wakhtigaana ma dhacayso oo geerida ay adduunyadii ku soo dhadhamiyeen qad daaquuha min qabl horay u dhadhamiyeen laa yaduuquuna fiiha yacni jannada gudaheeda ku dhadhamin maayaan maadaama ay caynkaa tahay istisnaagu wuxuu noqonayaa yacni munqaic bacdii baa is yidhi munqaica ka badbaadiyo waxay yidhahdeen ilaadaa lagu fasirayaa bimacnaa bacda oo macnuhu wuxuu u dhacayaa laa yaduuquuna fiiha almowta ila almowtata aluulaa ay bacda almowtati aluulaa geeridii hore ay adduunyada ku soo dhadhamiyeen dabadeed geeri ma dhadhaminayaan taana waxay noqonaysaa markay bacdo ku fasireen istisnaaga baabkiisii inay ka saareen oo ay yacni istisnaa macno aan ahayn inay ku xambaareen kaasina laa yakhluu min ta'wiil calaa kulli xaal inqitaaca in la maraa fiican ila almawtata aluulaa ay laakina almawtata aluulaa qad daaquuha fi ddunya ha yeeshee istisnaaga munqatica bimacnaa laakiin baa lagu fasiraa ha yeeshee geeridii hore yada adduunyaday hore ugu soo dhadhamiyeen shay kalea laga warramaya oo kii la nafiyey aan ahayn wa waqaahum ilaahay waa ka dhowro waa ka ilaaliyey cadaab aljaxiim naarta jaxiima cadaabkeedii waa ka dhowro waa ka ilaashay fadlan min rabbik wuxuu kaga ilaashay yacni fadli xagga rabbigaa ka ahaaday ama wuxuu ka ilaashay fadlan ay eh, eh, mutafadilan xaaluu ku galladaysanayo ayuu ka ilaashay yacni min rabbika xagga rabbiga yacni markaa eh, xaaluu markaa uu ka ahaaday ama fadlan ay bifadlin fadli ayuu kaga ilaashay min rabbik ama waa u naxariisto waa fadilay oo bimacnaa fadli iyo galladaysi buu ku galladaystay oo u nicmeeyey fadlan galladaysi fadligaasoo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday dalika huwa alfawzu alcadiim dalika madkuurkaa la soo sheegay huwa alfawzu waa guushii alcadiimu weynida badnayd aayadahan sheekhu soo qaatay waxay ku saabsan yihiin mutaqiinta iyo jannaadka ay gelayaan ee allah gelinaayo huga ay xidhanayaan iyo siduu xariir u yahay xaaladday ku nool yihiin yacni muuminiintu siday markaa isu qaabilayaan oo qaarkoodna qaarka kale aanu qadaadkooda u arkayn ee xuuralciinta loo guuriyey yacni markaa wax kastay dalbadaan oo yacni markaa la cuno oo macaansi loo cunayo way helayaanoo waa la siinayaa yadcuuna an yatlubuuna fiiha bikulli faakihatin aaminiin faakiha kastay dalbanayaan marba noocay doonaan baa loo keenayaa maxaa faakiha loogu magacaabay gaajaan jirayn mar haddii jannada la galo wax gaajo la yidhahdaa ma jirto waxay cunayaan tafakuh bay u cunayaan macaansi ay ku raaxaysanayaan bay u cunayaan hadday waxbaba cuni waayaan ma gaajoonayaan baahi ma dareemayaan iyo gaajo oo baahi ma taallo jannada gudaheeda waxba u noqon maayaan cuntala'aanta oo ma daciifayaan ma caajisayaan xanuunna kama qaadayaan yacni cuntala'aanta kullu daalika dhici mayso hadday waxbaba cuni waayaan waxallo waxay u noqonayaan ma jirto awooddooda isdhimi mayso caafimaad darra ku iman mayso gaaja ku iman mayso haraad ku iman maayo waxay u cunayaan waa macaansi macaansi bay u cunayaan saasaa faakiha loogu itlaaqay laa yaduuquuna fiiha almowta ila almowtata aluulaa jannada gudaheeda geeri ku dhadhamin maayaan xataa hurdaan jirayn oo nebiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo lagu yidhi ayanaamu ahluuljanna ahlu jannuhu ma seexdaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam annawmu akhu lmowti ahluljannati laa yanaamuun hurdadu waa geerida walaashiid ya hurdadu waa geerida walaashiid ahluljannati laa yanaamuun ahlu ma seexdaan seexasho la'aantaana waxba u noqon maayaan adduunyada markaynu joogno dee waxa weeye hurdola'aantu caafimaad darray sheegtaa dhibaatooyin kalena dee waa keensataayoo caafimaadkii qofku waa baaba'ayaa haddii waxa weeyaan eh, uu seexan waayo waxaynu nashaadka ku helayno iyo deganaanshaha iyo firinfircoonida iyo abateedka uu qofku wax cunaayo kullu daalika waxa weeye waa hurdada marka uu seexanayo ayaa sabab ku leh hadduu seexan waayo eh, nashaadkiisii iyo awooddiisii waa tegaysaa wuu daciifayaa waa caajisayaa eh, abateedkiisii waa ka xirmayaa waxba ma cuni karo waxba ma qabsan karo yacni xanuuno badan baa ku imanaya maskaxdii khalal baa ku imanaya sidaas aawadeed dhibaatooyin badan ayaa ka imanaysa yani maskaxdii xataa saana u shaqayn mayso macani noloshii gebigeedii waa karahayaan taasi waxa yidhaha adduunyadii marka in adduunyada markaynu joogno aynu seexannaa waa kamaal nisbi ah waa nooc kamaal ah waayo ilaahay baa inoogu talagalay in wakhtina aynu seexanno wakhtina aynu yacni danaheenna kala qabsanno adduunyada saasaa loogu talagalay laakiin aakhiro marka la tago jannada wax seexanaya ma jiraan seexasho la'aantaana waxba u noqon maayaan yacni wax markaa khalaloo ku imanaya wax caafimaad darro oo ku imanaya yacni ma jirto wax markaa daciifida oo ku imanaysa ma jirto wahaakada dee iminkaba makhluuqaadka qaarkoodaan seexan baa jira yacni malaa'igta iyo yacni shayaadiinta iyo ma seexdaan saasaa dee jidhkooda loo abuuray inayna seexan waa tii taabiciinta qaarkood la weydiiye oo lagu yidhi shaytaanku ma seexdaa idan la lastaraxnaa saaca buu yidhi hadduu seexan lahaa saacad baynu nasan lahay saacad ayaynu nasan lahay mar walba wuxuu u foogan yahay oo u taagan yahay siduu dadka markaysagaa u lumin lahaa ayuu markaa ku mashquulsan yahay laa yaduuquuna fiiha almowta ila almowtata aluulaa wawaqaahum cadaaba aljaxiim ilaahay wuxuu ka dhowro ka ilaaliyey cadaabkii jaxiima ayuu ka dhowray yacni gallad ilaahay baana lagaga dhowra oo laga ilaashay wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina alabraara la fii naciim ina alabraara kuwa abraartee wan wanaagsani fii naciim naciim bay ku sugan yihiin cala alaraa'iki yanduruun sariira korkood bay wax ka eegayaan tacrifu fii wujuuhihim nadrata naciim tacrifu waxaad garanaysaa fii wujuuhihim wejiyadooda waxaad ka garanaysaa nadarata naciim yacni nicmada iftiinkeeda iyo ladnaanta ayaad ka garanaysa nadaradu waxay tahay waxa weeye waa nicmada ka muuqataa laga tilmaamaya oo qofka markaa ladnaanta iyo nicmada ku sugan dee wejigiisa iyo qofka dhibaatada ku sugan isku weji maaha marka wejigooda ladnaantii nicmada iyo nuurkeedii ayaad markaa ka garanaysa siday u werwerayaan ay qurux badan yihiin yusqawna min raxiiqin makhtuum yusqawna waa la waraabinayaa min raxiiqin khamro saafiyaa laga waraabinayaa oo makhtuumin la xidhay raxiiqu waa khamrada markaa ta saafiga ahi wanaagsan weeye ta ugu wanaagsan khitaamuhu misk khitaamuhu inta ugu dambaysaa khamrada miskun yacni markaa raa'ixada miskiga ayay leedahay oo raa'ixa markaa miski ayay leedahay udugga markaa miskiga ayaa raa'ixadiisii ku sugantay waxaa kaloo loo fasiraa khitaamuhu waxaa lagu xidhay iyo khitaamuhu inta ugu dambaysa ee marka waxa weeye markaa ugu dambaysa la fiiqsanayo ayaa miska ah. yani waxaa la yaqaanaa sharaabada adduunyada lagu cabbaayo inta yaree ugu dambaysaa inayna la mid ahayn inta hore oo laga yaabo dee markaysa markaa inay xoogaa ka yara qiimo liidato marka ka jannadu saa maaha khitaamuhu misk inta ugu dambaysa waxa weeye waa mid aad udgoon weeye marka isagoo macaansanaya oo wixii u udgoon yihiin oo uu la dhacsan yahay bay dhammaanaysaa oo qadarka uu rabe uu isticmaalaya bes baa loogu soo shubaya baaqi soo hadhayaa ma jiro wuu kaga tegaya meeshii ya inuu markaa isleeyahay waa kugu yarayde maa lagu soo kordhiyana ma jirto in ku sarjaran marba intuu cabbayo baa loo keenaya oo lagu soo shubaya wa fii dalika falyatanaafas almutanaafisuun yacni taas ha u beratamaan cidda u beratamaysa ha u tartamaan cidda u tartamaysa yani naciimka iyo jannaadkaas iyo waxa jannaadkaa ku sugan ha u tartamaan siday ugu tartamayaano waxay tahay iimaanka iyo camalka saalixa ah in loo tartamo sababtii in loo tartamo waxay ka dhigan tahay musababka in loo tartamaayo wa misaajuhu min tasniim wa misaajuhu waxa lagu khaldee lagu barxay min tasniim isha tasniim la yidhaahdu ka ahaaday waa il magaceed il durdura tasniimku waa maxay yacni caynan yashrabu biha almuqarabuun ya yacni waxay markaa ka cabbayaan waxaa markaa lagu barxay waa min tasniim yacni il durduray ka ahaatay caynan acni caynan il baan u jeedaa u qasdayaa ishaasoo yashrabu biha ay ka cabbayaan oo ka cokonaanayaan almuqarabuuna kuwa xagga allah loo dhoweeyey ay ka cabbayaan bacdu ahlicilmi tadmiinka waxay yidhahdaan xarafku gelaya oo waxay noqonaysaa biha bimacnaa minha oo ba'du min bay la macno noqonaysaa marka biha ay minha ishaasay ka cabbayaan ishaa xaggeeda ama ishaa wax ka mida ayay cabbayaan almuqarabuuna bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen may ba'da baabkeedii u daa waxba tadmiin yada ha gelin ee ficilkaa tadmiinku ku jira tadmiin waa maxay waa shay macnihii in markaa kelmad kale la cabsiiyo kelmad baa macnay leedahay gaar ah macnahay lahayd mooyaane macno kelmad kale leedahay ayaa kelmaddan la cabsiinaya markaasaa labadii macnoba wada faa'iidaynaysa maxaa lagu garanayaa kelmaddani waxay ku gudbi jirtay laguma gudbiyo ama toos hadday u gudbi jirtay lama gudbiye xaraf baa lagu gudbiyaa xarafka lagu gudbinayaana wuxuu noqonayaa xarafka kelmaddaa kale lagu gudbiyo marka hadda yashrabu waa mutacaddi yashrabu haa lama odhan ile mutacaddi bay ahaydoo xaraf may qaadan jirine toos bay mafcuulka u qaadan jirtay maxaa ba'da loo keena ya yacni haddii wax laga cabbayo shayga la cabayo toos bay u gaadhaa shayga laga cabayona min bay ku gaadhaa sida la yaqaanay saasay ahayd marka haddii la yidhi ishii weeyo waa laga cabbayaa dee min baa lagu gaadhsiin jiray shayga laakiin la cabbayo ee mashruubka ah toos bay u gaadhi jirtay marka maxaa min loogu gaadhsiin waaye haddii damiirka haada looga jeeday ishii looga jeeday durdurka ahayd yashrabu minha maxaa loo odhan waaye waxay dhahaan tadmiin baa jiro yarwaa bihaa rawiya yarwaa ayaa waxay ahayd mid ba' ku gudubta rawiya waa oon beelo waa cokanaaday haraadkii baa ka ba'ay yacnii cabbitaanka wax cabbay ayaa harraadkii ka ba'ay yarwaa biha marka yashrabu waa ka cabbayaan oo waa ka cokanaanayaan bihaa ishaas ayay ka cokanaanayaan almuqarabuuna kuwa xagga rabbi loo dhoweeyey waa kuwii saabiqiinta ahaa cidda markaa jannada hor ka gelaysaa ee aan jahannamiyiinta ahayn bimacnaa qolada jahannamo soo martay ama naarta soo martay aan ahayn ee ahlulwacdiga ah ee hor jannada laga gelinayo laba qaybood baa loo qaybiyaa qolana abraar baa la yidhahdaa qolana muqarabiin baa la yidhahdaa cibaaro kale waxaa la yidhahdaa asxaabuulyamiin iyo saabiqiin baa la kala yidhaahdaa marka allah wuxuu inoo sheegayaa labada qolo qolo walba waxay helayaan marka abraartii baa laynoo sheegay waa qoladii asxaabuulyamiinka ahaay waxay ku sugan yihiin lafii naciim cala alaraa'ika yanduruun sariiro korkood bay wax ka soo eegayaan oo ka daawanayaan meel dheer arikada asal ahaan waxaa la odhan jiray qofka dumar ee caruusadda ah waxay u samayn jireen carabtu raka dheer bay u samayn jireen oo dadka ka sarrayso halkaa sar ah kursigaa dheer baa loo samayn jiray waxaa lagu soo dayn jiray yacni waxa weeye maro marka waxa weeye shaandho oo cad oo dee maro kaneecadoo kale sideeda ah ayaa saa loogu soo dayn jiray halkaasaa markaysaga la korsiin jiray halkaasay ku fadhiisan jirtay baashaana korkaa markaysa marka waxaa lagaga soo dayn jiray duqsi iyo waxba u tegi maayaan ya meeshaasaa waxa la ariika la yidhahdaa marka waxaa laynoo tilmaamayaa yacni meelo markaa yacni dhaadheer oo saasoo kale ah oo daahyadaasina ay ku soo laalaadaan wax laga daawan karaa ee quruxda badani inay markaa ka daawanayaan halkaa wax ka dheehanayaan tacrifu fii wujuuhim nadrata annaciim nicmadu wejigoodaa bay ka muuqataa iyo markaad aragto nuurka iyo dhalaalka iyo wirhwidhka iyo yacni waxaweye qof dhibaataysan iyo qof markaa nicmaysan dee isku muuqaal maaha yusqawna min raxiiqin makhtuum khamro saafiyaa laga waraabinayaa oo la xidhay inta ugu dambaysaana udgoonkeedu miski uu yahay miski oo kale uu yahay hmm, waa tashbiih baliiqi marka khamradaasi lama mid aha khamrada adduunyada oo waxaa jannada ku sugan iyo waxaa adduunyada yaalla yacni markaa lama mid ah yacni mid madaxwareer male garashada ma tagsiinayso xanuun ma keensanayso calool xanuun keensan mayso qarmuun ma aha sifooyinkii lagu yaqaanay khamrada adduunyadoo dhan waa ka madhanta waa ka madhanta wixii adraar ahaa waa laga madhnaysiiyey waatuu cabdulahi bnu cabaas uu yidhi laysa fi dunya mima huwa fi ljannati ila alasmaa adduunyada kagama sugna waxa jannada yaalla magacyada mooyaane wax kale kagama sugna magacyadunbaa markaa kaga sugan yani qadar mushtaraka kolley waa jiraa laakiin fahma almacnaa keensanayo alqadar almushtarak yani waa jira waxa waa ka dhaxeeyaan laakiin tamaaman ulama mid aha waxay ku kala duwan yihiin baa ka badan sheekh albaani asarka waa quweynaya cabdulahi bnu cabbaas inuu ka sugan yaho sanadkiisu jayid yahay ama saxiix yahay labada mid buu ku sheegaya wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun yacni taa ha u tartamaan cidda u tartamaysaa waxaa tartamayaana waa iimaankaiyo camalka saalixa la kala dheere orodse maaha wa misaajuhu min tasniim qolada markaa abraarta ama asxaabulyamiinka iyaga markaa isha tasniim ee qayb ka mida oo laga soo qaadaa loogu darayaa loogu barxaya iyaga marka ishaa iyada marka waxa weeye wixii laga soo qaaday barax bay ku cabbayaan iyadoo markaysaga wax loogu daray halka muqarabiintu ay toos iyagu u cabbayaan iyadaan barxanaynba yacni waa il qiimo badan aayadahan badan ee sheikhu soo arooriyey wuxuu uga jeedaa ahlu jannuhu naciimka ay ku sugan yihiin inuu siduu qur-aanku uga warramay wax ka mida tusaaleeyo ayuu uga jeedaa yaday aayadaha ku soo arooray jannadu fara badan yihiin haddana wuxuu ku kaaftoomay qadarka uu soo arooriyey yacni marka ayuu ku kaaftoomay walaayaatu fi lbaabi kasiiratun macluuma aayaadka baabkaa ku saabsani kasiiratun waa fara badan tahay macluumatun waa la yaqaanaa halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka